السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب سبحانه وتعالى بما هذا ودhan usugنaatay allaha iسلaamka قيimaha badan nagu hanuuniyey oo na siiyey بتwفiiqihi وakaramihi بdidihi تتmaيز الأشhyaaء xaqiiqatan iسlaamka قيimaha uu leeyahay qofka aan haysanin markaad aragti maad garan kartaa قيimaha iسlaamka mawduuعeenna ama kelimadeenna maanta akhuunaa sheekh maxamed aadam uu halkan ka dhawaajiyey almacaasi wa aharuha asayi cala alfardi walmujtamac ee macaasida iyo dunuubta qofka bini aadamka uu gelahayo raadka asaga shaksiga ay ku leedahay adduun iyo aakhiraba iyo mujtamaca dhexdiisa masaamaynta iyo dhibaatada u geysanayso mujtamacu hadduu macaasida u galo ka shacab ama ka dawlo ka fardi dhibaatada ay leedahay oon isleehay maanta islaamka ama shacab muslimiintu shacab ahaan ha aadeen ama xukuumaad ama afraad anihim waxaa weeyaan waxa ay maanta ay meel kastoo joogaan ama faqriga haya ama amni darrida haysa ama dhexdooda nacaybka yaalla iyo waxay amraadta aan la garanaynin dhammaan waxaaso dhan markii laisku soo celiyo masdarkoodu waa macaasida aadanaha ka dhacaysa khaasatan muslimiinta maxaa yeele gaalku waa gaaloobay asagoo ilaahay subxaana wa tacala xadhkiis ka furtay marka muslimka dhibaatada haysata maanta marjica oo koobaad waxaa weeyaan ama sababka koobaad waa macaasida iyo dunuubta gela intaana mawduuca bilaabin yaan laba arrin baan rabay inaan idinku tuuroan ka hormariyo mid waa mid akhuna sheekh aadam waxba muu wuxuu yidhi sheekh iyo waxo dhan buu ka wada cabiray wakhtigan anugu waxaan soo gaadhay sheekhnimadku iyadoona sahlanayn oo nin si sahlan aan qof sheekh loo dhahaynin baan soo gaadhay laakiin hadda waxaa weeyaan badhayso wey nin kastaba meesha doonuu ka geli marka waxaan leeyahay dadka o sheekha wada dhihin dadka daraajo kale siiya anu kabiir oo kaleanay macallinka markuu ardada hayo dugsiga kuwa u yar dhowaa jiro oo oga taga dugsiga oo maarata yar kabiir oo maarata so aqoon jirin dugsi saasoo kale oo dhihi meel baan ukacayaay ama shukaansi baan aadhayaay hadduu dhalinyaro yahay dugsiga igu siisin buu dhihi kabiirkii weeyaan qaar waa inay dadka kabiirka la yihahdo qaar mashaayikh la yihahdo qaar maarata darajaadka giddigood haddaad wada mashaayikh laga wada dhigo waxba ma soo hadhayso meesha marka anu horta kabiirkii baana hadda kadib markaad tacriifinaysa waa kabiirkii mashaaikhdan aan weli gaarin dadka horjoogadiisa marka inta looga imanayo saasaana xaqiiqatan dadku udhaha intu culimmada idiin imanayso baa idin sii celcelin baana markay culamada idiin timaadana waa idin fasix marka horta waa ma sahlano kelimada noocaas midda kale muxaadaro maan qaadanayna waxba lidin weydiin maayo johannesburg haddaad tihiin waxba lidin weydiinayo wax ururin iyo waxba midna lidin weydiin maayo oo dadka qaar baa laga yaaba sas inay ka qabaanoo wadaadadii muxaadaradana loogu sheegay waxbaa daba socda iyo wax saasoo kalea wax lidin weydiinaya maanta ma jiro ayadna markaa qofkii yar kurkursana inuu durba carare rabay hadaad fadhinaysana adiga kuu taalla oo khayrkaad dhegaysanaysa kaloo iska tegaysina oo adiga waxba lidin isweydiin maayo walaa masaajidkan baa wax ku bixi lagu dhahayn muxaadaradan walaa cid kale wax sii lagu lahayn waa un khayr inaan wada qaadana wey ajir hel annaa ajir hela wey adigana noolow annaa noolaada qaacida wax saasoo kalea jira intaas waa kaftan waan kaga gudbi anuu sheeko dheer idiin geli mahayo meel kale ukici mahayo keliya waxaan rabaa nabiga calayh isalaatu wasalam nusuustiisana aan dul istaago qofka waxaa saamayn ku yeelata naska marka laakiin sheekada inuu sharxa noqdo mooyaan taiirka aad u qiimaha badan waxaa fiican naska qofka naska inuu taabto anu macaasidan aan sheegi doono haduu ilah hahdo ama fardi ha haato ama mujtamac ha haado nas xadiid maan keeni asaxay weliba iyo marjiciisi siday u saamaysana qof kasta isagaa taabanaya waxaan horumarinayaa afraadda afraad dunuub kala duwan galeen oo maaragtay dunuubtii saameyntay ku yeelatay qof kasta isagaa taabanaya intaanu ka gaari karna afraad kadibna mujtamaci baan u gudbaynaa hadduuse waktiga wakti qadaanu kulley meelaha afrika aanu joogno duhurka marka la tukado qadaa loo kala yaaci jiray wadaadadana maanta waxnoo sheeg war duhurka mayna qada ahayn waxaa la yidhi sabti weeyaanoo waa dadku waa iska roon bay igu dheheen marka insha allahu tacala maana dheerayn doona xadiidka koobaad aanu qaadanayno rasuulkeenna calayh isalaatu wasalaam waxaa ka sugnaaday xadiid maarata abu dar alkhifaari radi allahu tacala canh uu ka warinaya rasuulka calayh isalaatu wasalaam xadiidkaasna waxaa soo saaray umahasitaha imaam bukhaari mooyaan inta kale way soo saareen imaam muslim fii saxiixihi kadalika abu dawuud fii sunanihi alimaam tirmidi fii sunanihi kadalika alimaam abu cabdiraxmaan annasaa'i kitaabkiisa sunan suqra kadalika ibnu maaja abu cabdillahi ibnu maaja raxmat ullahi ljamiic fii sunanihi kadalika afartaa waxaa wehelisa ama shantaa waxaa weheliya maarata imaam ahli sunna axmed bin xambal kitaabkiisa musnadka asna uu ku soo saaraya xadiidkuna waa xadiid haabita weeyaan imaam muslim keligiibaa idinkaga filan fii saxiixi uu ku soo saaray rasuulka calayh isalaatu wasalaam wuxuu leh xadiidkaas alaaatun laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaamati walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim saddex muslimiinta ka midood gaal lagama hadlay waa muslimiintaanu ka hadlayna macaasida alaaatu min almuslimiin wey laa yukalimuhum allahu yowma alqiyaama walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim ayuu rasuulku yihi alayh isalaatu wasalaam waa saddex ilahay qiyaamada la hadlayn alimaam cabdurauf almanaawi saaxibu jaamic sahiirka ninka sharxay ahaa kun iyo maarata wuxuu dhintay iyo soddon iyo toddobadii meelahaasu dhintay hijriga markuu ahaa ee masriga ahaa jaamac sakiirka markuu sharxayey kalaamka laleehay alla la hadli maayo wuxuu leeyahay ama labama hadlaayo ama haddii nusuusta kale tusinaysa inuu ilaahay subxaana wa tacaala dadka uu la hadlahayo haddii la yidhahdo hadal raxmadla ayaan lagula hadlayn hadal canaan iyo ciqaab ayaa lagula hadlayaa marka waxaa lagu sheegay saddexdaa muslimiinta ka mida la hadli mana firinhayo mana dahirhayo bal waxaa u cadaab aliim oo xanuujiyaali abu dar radi allahu tacaala canhu saddex jeer buu ku celceliyey man hum khaabuu wakhasiruu ya rasuulla ku yidhi ya rasuul allah kuwa way khasaareen way halaagsameen waa kuwe waayo dadka noocaas bal saddexdaa qof saddex dembe oo kala duwan bay galeen midka koobaad waxaa weeyaan almusbilu izaarahu almusbilu izaarahu ka labaadna wاlmanaanu اladii laa yucطii shayئa ila manahu ka saddexaad wاlmunfiqu silcatahu biاlxalif اlkaadib ama wاlmunafiqu silcatahu biاlxalif اlkaadib saddex dembe oo kala duwan wey midka koobaad wuxuu yihi rasulku yihi alayh الsalaatu wasalaam almusbil izaarahu ninka guntigiisa isbaal ku sameeya wey mawduuca haweenku ma soo gelhayaan waa ragga laga hadlayaa dembigaa koobaad isbaalka waad garanaysaan jiiditaanka marada maa asfala alkacbayni fahuwa fi الnaar ama macawis qab ama sarwaal ama maaragtay qamiis wax allaale wuxuu doonaa ha aado anqawyada labada anqaw wixii ka hoos mara mamnuuc wey shareecada islaamka asfala min alkacbayni fahuwa fi nnaar almusbil izaarahu daad u malaynaysaan marada oo la jiido inay uun iska karaahiye ay tahay waciidkaa shadiidka iyo rasuulka calayh isalaatu wasalaam ku sheegay saadiqu lmasduuq wey kuwa saddexdao ilaahay la hadlaynin fiirinaynin dahirayninna cadaab kulul uu alle u ballanqaaday almusbil izaarha u horeeyaan ninka maradiisa jiida ka labaad waxaa la yidhi mannaan ka waxa uu bixiya had iyo jeer sheeg sheegow siiqatu mubaalaqa wey mannaan yaani waa facaal aad buu oga sheekeeyaa hebel baa intaas siiyey masaajidka bilkas intaasaan ku bixiyaa sadaqada la yaba waxaasaan bixiyey maantao dhan wixii buu xisaabi laakiin macaasidiisa ma sheego khayrka yaraa uu bixiyey buu maantao dhan meelaha ku sheegay inuu ka baaba khatar buu ku sugan yahay mannaan laa yucdii shayan ilaa manaho shay ma bixiya ilaa wuu ka sheekeeya ka saddexaadna waa ka badeecada dhaar beena ku socodsi badeecadii iyo dukaankuu lahaa iyo wuxuu gadanhayey baa qofkii kale muslimka ahaa ayaa si uu kalsooni ooga helo yuu ilaahay ogu dhaaranaya waxaan ilaahay ogu dhaartay wallaahi bilaahi inaan intaa ka soo bixiye buu dhih beecuusa kusoo gadinba laba boqoloo raan bay ugu joogta uu kusoo gaday markaasuu dhi wallaahi bilaahi tallaahi saddex boqoloo raan baan kusoo gaday qof muslim ah haddii loo dhaarto ilahay loogu dhaartana waa inuu rumeeyahay laba boqol iyo konton raan baan kusoo gaday hadduu ugu dhaarto haddee qofkii dhihi usmahayo wuxuu kusoo gaday iga sii dhihi usmahayo labid waa in wax ugu daraa marka waa yahay saddex boqol baan kaa saddex boqol isgu dhaarta konton buu ku qariyey kontanna ninkii buu sida oga qaatay boqol raan buu sida ku helay soo lacagtiina raan lama yidhahdo dhaartii buu ku tarwiijinhayaa badeecadiisa dhaar alle oo been asmaadii ilahay waa ugu dhaaranhayaa shay been uusa wixi u siinin saddexdaa qof baa li ilahay qiyaamada mana fiirinayo mana ahirahayo bal mana maarata cadaab kulul lana hadlisma cadaab kulul ba alla u ballan qaad marka saddexdaa qof isbaalkaanu nimaano maanta caalamlislaami gaalo laga hadli maayo caalamlislaami markaad meel kasta udhex martaan isbaalku wuxuu noqday waxyaabaha aan laga hadlinayo sida musallam maarata aad moodda inuu musallam yahay yani qofka haddaad taroniyaho qamiiskaadu hoos buu jiidmahayaa wadaadadana maantana waxay ka dhammaanayn qamiis baa hoosteeda anigana dawlad islaamsaan ku dhisilaabaan habeen kasta ku fikiraa si saraa loo fikiraaye dawlad iyo muslim iyo sidii dawlad loo badbaad sidii dawlad islaam loo hagaajin lahaaye sida muctamaraad islaam loo samey waxyaaba waaweyn baa laga hadlaa adna waxaad leedahay maraad jiida iyo anqawaada marar ka hoos marta iyo ayaa laga yaabaa inuu qofku kaa hor yimaadaba uu dhayalsado caalam alislaami markaad fiirisi barsantiga marada eh, ragga ee eh, qamiisyahoodii saraawiishoodu ay anqawiyada ka hooseeyaan isbaalka samaynay markaad fiirisi sagaaan iyo wixii ka sarreeyu noqonaya ama boqolkiiba halbaa laga yaaba inuu isbaalkoodu uu isbaalka ay ka nabadgalaan aqlabiyada jamhuurtu waxaa weeyaan waa musbiliin wey waa musbiliin wey idan intaasoo jamhuurti oo musbiliin oo allana waciidka uu ku sameeyey markay mujtamaci ku dhex jiraan maxaad u malayn mujtamaca inuu aflixi miyaad u malayn ma aflaxaya mujtamacaas ayagii naftirkoodii markaa qofkaas isbaalka sameeyey markuu ilaahay intaasoo goodiya u sameeyey macaasida ma saamaysa masamasa marki la aakhira cadaab kula duus keenin walahum cadaabun aliim bu cadaab kulul ayay leeyihiin bu alla subxaana wa tacaala idan macaasidaa isbaalka qofkii ma saamaysa ma saamaynin cadaab kulul haddii loo ballan qaado oo loo maaratay lagu goodiyey laa shaka way saamaysa arrinka waana arrin khatara weeyaan dunuubtana waxaa ugu khatarsan baa qofku markuusa is ogeyn inuu dembi ku jiro uusa is ogeyn ka mannaan qofka sadaqada la baxa sadaqada inaad qarsati ooda sheegin baa fiican allahuma markaad bixinaysi dadku kuu dayan hadii leeda meesheed laakiin sadaqada ama calani ku bixi ama siri ku bixi inaada dadka aad ku galladaysa intaasaan bixiyey intaasaan kana sidan weeyaan inaad ka sheekaysa arrintaa khatar wey yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum bilmani waladaa buu alla subxana wa taala suurat baqara ku yidhi war sadaqada aad la maniga ha ku burin ha ku baabi'nina marka inta yarta ee khayrkeed la baxday inaad ka sheekaysi khatar bayta qofka noocaa sameeya waciidkaa soo gelaya oo saddexdu ilaahay qiyaamada laan hadlaynin dahiraynin cadaabka cadaab aliiman uu u ballanqaaday buu soo gelaya idan labaatanka raan ee masaajidka bisha aad ku bixisa ha sheegin xogaaga yaraad masaajidka ama khayrka aad agoommaha aad ha sheegin maxaa yeelay ka badan oo macaasi oo malaayiin macaasi baad gashaa ooda sheegin idan macaasida iyo dunuubtaada tiri gees u xisaabso kuwaasaa maaragtay yaa khatar kugu hay laakiin xoogaaga sadaqada aad la baxday inaad u baxsatid aad oola baxday haska baabi'in ayadna waa khatar wey arrintaas idan qofka manaanka way saamaysay macaasidaa uu galay markii saddexdaa la soo geliyey ma saamaysay ma saamaynin way saamaysay laa shak rag iyo dumar rataa way ka wada simayn tii hore dumar ka nabadgaleen oo ayagu marada inay jiidaan bay sharciga islaamka amrahaya iyo sunnadu ay sheegaysa laakiin manaanka rag iyo dumarba way ku wada jiraan sadaqada aad bixisay noocdan ha ahaato inaada ka sheekaynin ama dadkii iyo wixii aad ku bixisay inaad can ariiqi galladaysi wa la inaad ku samayso mamnuuc haddii kale waxaa weyaan ajirkaadii iyo waxaada o dhan eber buu noqonaya ka saddexaad badeecada oo daar ilaahay iyo asmaada ilaahda ugu dhaaratood ku socodsiisay ku tarwiijisay dadka aad ku jecelisiisay iyo wixii lamidka waa arrin khataraya shirkaddii shirkadaan ahayn inaad tidhahday maarata ad ilahay ugu dhaarata ina shirkad hebel sanaca fulaaniya qiimaha inay kugu joogto waxaa inaad ku gadi ood ku dhaarato saa ku socodsiisi ayadna khatar bay ku sugantah khatar ayay ku sugan tahay marka waxaa weeyaan arrintaa khatar marka cabdirauuf almanaawi wuxuu le saddexduba tashabuh baa ka dhexeey ku leh tashaabuh baa ka dhexeey oo isbaalku waxaa weeyaan takabur baa ku jiru waa kibir wuxuu marada u jiidaya qofka khoyaalow qofka yidhahda anu kibir uma jido waxba kama jiro wax ka jira male kibir hadduusan kugu jiran kor u qaada maradaada amiiskaada gaabso sarwaalkana goo haddaadan kibir kaaga jir sidanbu ku soo baxay waba kama jira waaas hadduu ku soo baxa ala hadda iskalo gatay jar oo gaabi khamiiska gaabi marka waa hadduusan takabur kugu jirin w kibir weeyaan wuxuu marada u jiidahayo manaankuna waxaa weeyaan wuxuu u galladaysanayo qofkan buu rabaa inuu iska saraysiiyo baa isna kibir nooca ah ku jiru oo markuu le hebel intaasi shaahidka intaas tarafuc baa ku jiru iyo takabur baa idna ayaa ku dhex jiru tashabuh baa ka dhexeeyo kan kale silcada asna waxaa weyaan xuquuqdii dadka kale ayuu hadmi ku samaynoo burburinhayaabu oo dadkii kale waxooda inuu helo ayaguna ay hoos u dhacaan ayaa ku dhex jirto marka tashaabuh baa ka dhexeeyuu leh markuu sharxay raxmatullaahi caleyh marka saddexdaa qof dunuubtii ma saamaysa mase ma saamayn laa shaka inay saamayso nantaqil ilaa xadii aani xadii kalaan u gudbanaa labaad imaamu tirmidi kitaabkiisa sunanka wuxuu ku soo saarhayaa sheekh albaani raxmatullahi caleyh xasan uu ka dhighayaa min xadiii abu imaamata albahili suday ibnu cajlaan saxaabiga jaliilka ayaa rasuulku wuxuu leh calayh isalaatu wasalaam alaaatun saddex muslimiinta ka mida laa tujaawizu salaatuhum aadaanahum saddex muslimiinta ka midoo tukadaan saddexduba salaadooda dhegahooda ma dhaafayso dhagaha u dhaafi maysale macnaheedu dhagaha uma dhaafaysa waxaa loo jeedaa laa yuqbal wey laa hawaaba lahum wey salaadooda waajibahaan way ka dhici laakiin wax ajaroy ka helayaan ma jirtaan weyaan macnaheedu waa kinaayo wey markii salaadooda dhegha uma dhaafaysa markii laleeyahay lama aqbalahayo mar haddaan la aqbalinna wax ajiro ka helayaan male laakiin waajibahaan wuu ka dhacaya uma soo celinayaan alaaatun oo muslimiinta ka mida laa tujaawizu salaatuhum aadaanahum saddex muslimiinta salaadooda dhegahooda u dhaafi bal saddexdaa dhegayso midka koobaad alcabdulaabiq addoonka baxsaday ee sayidkiisa ka baxsaday xataa yarjica ilaa sayidi ilaa sayidkiisa oga soo noqdo wixii salaad u tukada laga aqbali maayo ka labaad wamra'atun baatad bariday wa zawjuha calayha saakhid zawjkeedu u cadhaysanya qof dumara oo zawj leh oo habeenkii seexatay oo zawjkeeda intay ka cadhaysiisay maarka isagoo u cadhaysanyah uu saa ku seexday saa ay ku bariday aydna salaadeeda ay tukatay ilaa zawjkeeda ka raadli gelisa laga aqbali maayo si kasta ha u tukatay nin dad tujiyo imaam u ah imaam u ah, oo laakiin ummaddu ay karahaysanayaan qasab istawuu lah ama dida ama hadida aanaa idin tujinhaya qof aan ahayn meesha ma soo istaagayo marka mujtamacii ku daba tukanaya karaaha way diidan yihin may ogolo isna salaaddiisa la aqbali maayo qofkaas imaamkaas si kasta uu u yahay si kastaoo musalli u yahay haba laga dhegaysama salaaddiisa maqbuul ma noqonaysa cind allahi laga aqbali maayo maxaa yeeley dadka uu ku daba tukanhaya quluubtoodii way ka xidhantahy qofay jecel yihiin m aab iyo sandulon buu ku haystaa idan saddexdaa qof salaadooda lama aqbali maayo saddex dembi oo kala duwan wey midka koobaad waxaan idhi alcabd laabiq xataa yarjic ilaa sayidi addoonka baxsaday ilaa sayidkiisa uga somo waa masalo dheer weeyaan oo laga yaabo cuquusheenna in badan oo ka mida markii la istilaaxaadka maanta jira inuu la aado u yihahdo marka qofka hadda ilahay baaba salaada ku leh qof kale loogu qaban iyo wax lamida waa sheeko dheer weeyaan waxaan u celinhayaa shareecadeenna islaamku qaabkii addoonnimadka u taqaana iyo qaabka maanta loo yaqaan way kala duwanta way kala duwan yihiin marka masaladaas qofka raba inuu si fiican oga baaraandego aayadda alla subxaana wa tacala qur-aankiisa uu ku sheegay suurat اlisraa ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam aayaddaas maxamedulamiin shanqiidi saaxib alawdolbayaan raxmat ullahi calayhi tafsiirkeeda ha ka ahri aayadda tafsiirkeeda wax allaale iyo waxa bini aadam muslim adduunya aakhira u baahan yahay o dhan iyo wax allaale wixii diinta islaamka ay gaaladu iyo inta diinta islaamka neceb dhalecaday usoo jiideen oo difaaceeda ku difaacay buu ku wada sharxaya masaaishuu keen waxaa ka ah marka addoonnimadka ka mida ah. tacadud zawjaad baa ka mida ah. waxyaabahaasoo buu halkaa ku xalinaya oo maarata kaga jawaabaya marka addoonka sayidkiisii ka baxsaday dembiguu galay waxaa weeyaan sayidkiisa inuu adeece wixii aana macaasi ahayn inuu ku adeeco sidaasuuna ilaahay ugu dhowaanaya saasuuna ilahay ugu dhowaanaya oo ilaahay subxaana wa tacaala uu raadle oga noqonaya marka tii hadduu buriyo oo dhuunto oo ka baxsado salaadiisa uu meelaha intuu baxsadkaa ku jira uu tukaday la aqbali mahayan dhagaha u dhaafi mahayaan liannu saaxib almacaasi wey marka waa baxsad sayidkii adeecitaanka uu ku lahaa wuu ka baxsaday idan salaadiisa la aqbali mahayan ficilkaa ninkaa uu sameeye macaasidaa u galay marka ma saamaysa mase ma saamar haddi salaadiisa la aqbalayn waa wixii ugu weynaa inay ilaahda ugu dhowaanaysa wey bacda aliimaan maaragtay aqrabu maa yakuunu alcabdu marka ilaa rabbihi maxay tahay d markuu sujuudsan yahay wey sujuudda ilaahay maarata uu ku baryahayba haddiiba salaadiisiiba la aqbalaynin haddee waxaa weeyaan waa khasaaro wey waa khasaara wixii cibaado ee salaad uu samaynaya adduunka haddaaman lagaba aqbalayn oo leelah waxba kama jira waxaada laa shaka ina salaadda inay saamaysay dembigaa u galay midda labaad waxaan ihi qofka dumarka wamra'atun baatat maarata wa zawjaha calayha saakhin qof dumar oo bariday oo habeenka seexatay zawjkeeda oy ka xanaajisay oo u xanaaqsanaya saa ku seexata waagu u beriyey ayadna salaadeeda la aqbali maaya salaadeeda lama aqbala idan ayadna waa khatar wey macaasi saa ba hadda maanta ma garanhayna dumarka joogaan iyo in kale marka inay joogaan baana ficnaan lahayd khaasatan gabdhaha soomaalida soomaaliyaadka ee muminaadka waxaa laga yaabaa khayr badan inay gabadhu samayso laakiin dabeecat albashar iyo khaasatan inaga somalia hadaan nahay dhaqankeenna iyo kalsarkeenna ba qayb weyn waxaa ka qaadanaya ninka iyo naagtiisa ama zawjadu gabadha soomaaliyeedda inayna shareecada islaamka waxay amartay wax badan oo ka inay dhaqan soomaaligu ka burburiyo saas darteed soomaalida waxaa ka nin iyo naag isqaba maxaa la yidhahda colla mooho nabadna mooho saasay ku mahmaahayaan waa la yaqaanaa waa dad isdila oo kala tegi nabadna waa dad maarata biyi caana isku noqda labadii midna ma ahali colnana mooho kala tegi mahayaan oo safaaradaha kala qaadan mahayaan dad nabadgelye iyo bashbash u wada noolla ma ah gabadhi saasaa lagu gurigeynaya maamaayasaasaa lasoo siinaya iska ilaali baa laleeya col iyo nabad midna ma dhar iyo naagis qabe qofsaa loogu mahmaahayoo gurigii la keenay hadday jeer wa iska kaa ilaalinat wa iska kaa ninkiina saasoo kale weeyaan mahmaah baa lasoo la siinaya waxaa laleeyahay maaragtay qof dumara hadalkeed lama dhegaysto fadhiga la fadhiisanaya meelaha ragga ugu tegaysa haween dumarka hadalka ha usoo naqlin somagoonka markaad jabisay xariir kuu gogashaay baa loogu soo mahmaahay markaad madaxa jibis daadna xariir kuu goglay hawshaasuu la iman markaasna meesha wixii oo dhanba marka way ku tumanayaan marka shareecada marka ninkan iska dhici baa laga yaabaa gabadha muslimadda ee soomaaliyadda inay wax badan ku hadlayso rasuulkeenana wuxuu yidhi haddii gabadha muslimadda zawjkeeda ay addeecdo shanta salaadna ay tukato bisha ramadaanna ay soonto xubinteeda tarankaana ay xifdido jannada gelitaankeeda mawd ma uga xiga markay dhimata waxaa la dhihi jannada sideedda albaab midkaa doonti ka gal la dhihi mid allaal midkaa doonti ka gal la dhihi marka rasuulku wuxuu kusoo daray waa adaaca zawjaha zawjkeeda adeec wixaana macaasi aan ahayn marka noocis sidaa ahaabaa laga yaabaa inayna u fadhiinba khidmadan ay gurigeeda u khidmaynayso inay cibaada tahay ilaahay ugu dhawaanaysa qaab noocaas inay u fahantaha sax yaa la rabaa marka wa mra'atun baatad wa zawjuha calayha saakid waxay ku jirtaa saddexda ilaahay uu salaadooda aqbalayna oo rasuulkeenna uu yidhi alaaatun laa tujaawiz salaatum aadaanun bay ku jirta idan waa dembi khatara wey idan gabadha ma saamayse mase ma saamayn dembiga zawjkeeda imaamu qawmin baa ummad nin tujinayo oo imaam ah oo mixraabkii iyo meeshii rasuulku istaagi jira taagan oo maarata ummaddiina ay karaahaysanayaan waxaa la qofkan ummadda tujinaya ummaddu inay jecel yihiin u soo xiisoonayaan salaaddiisa yaa la laakiin hadday quluubtoodii bay xidhan tahay o arki karin asna ayagii necab yihin ayaguna ay necab yihiin isna waa khatar wey khatar weeyaan marka salaaddiisa la aqbali maaya culimmadu saddexduba waxay ku cileeyaan kaa addoonkaa baxsadmayn labada kale waxay ku cileeyaan waa inay shay sharciya ah. imaamkan la diidan yahay shay sharciya waa inay ku diidan dadka dadkan diidan waa inay masala diiniya ay ku diidan ama qira ha ama xag iltisaamka diiniga ha ahaado ama waxyaabo ka akhlaaqiyaad ha ahaado waxaan ay ku nacab yihiin in wax diini ah laakiin waxaan diinba shaqo ku lahayn waa aalimiin bay noqonayaan iyagu reer garasnima ku diidan yihiin nag weligaan ma reer garas mana aw reexooda maxaa horta meesha u diida iyo wax la ah hadday tahay sax muha middaas ayagaa ayaga ayaa aalimiina zawjadana zawjkeeda wuxuu ugu xanaaqishay macaasi hadday oo wax macaasi uu yidhi ku diiday asna asagaa aalim ma soo gelaysadhe marka labadooda waxaa shardi ah waxaan zawjadu ay zawjkeeda ugu xanaaqsan yahay waa inuu shay sharciya imaamkan waxaa lagu diidan yahayna waa inuu hay harciya hay harcia waa inuu yahay ama ayna sharci us ahayn waxaa waa laga gardaranya idan waxaan oga jeeda ujeedada saddexdaa qof ee salaadoodu dhegahoodu dhaafi macaasida ay galeenee kala duwan ninkana adoon baxsaday aha kanna imaam dad tujinhaya aha tanna qof dumaroo zawjkeeda ka xanaajisay dunuubtay noocaasah mar haddii la salaadooda la aqbali maayo dembigaa ma saamay ma saamayn laa shaka waa saamay mar haddii salaadaadiiba la aqbali maayo meeqa qof baan haysanaa lix qof aan u gudbayno waa xadiidu imaamata ubay ibnu kacab radi allahu tacaala canh oo rasuulka ka wariyey waxaan xadiidka soo saarhaya alimam bayhaqi kitaabka shucab liman abubakr albayhaqi waad garanaysaa ninka xaafidka ahaa manhajka ama maarata madhabka shaaficiyada ninka dhidibada u aasaya ee alimaam alxaramayn juwayni uu yidhi likulli shaaficiyin maarata uu yidhi lishaaficiyi calaa kulli shaaficiyin maaragtay minatun ila albayhaqi buu yidhi walilbayhaqiyi cala shaaficiyi minatun buu yidhi laakiin bayhaqi isagaa shaafici fadli kula buu yidhi maxaa yeeley madhabka ninka ta'siiliyey oo waxyaabo fara badan oo imaam shaafici wuxuu yidhi idaa saxa alxadiidu fahuwa madhabi xadiidku hadduu asaxo madhabkayga kaas wey intaasoo masale oo shaafici uusa qabin ayaa imaamubayhaqi wuxuu ku beesgareeyey wuxuu yihi waqad saxa alxadiidu wahada huwa almadhab madhab shaafici kaa weeyaan xadiidku waa asaxay madhabkuna kaa weeye waxaan ahayn qofka u tiiri imaam shaaficina waa ku been abuurtay marka imaamkaasna kitaabka shucab aliman buu kusoo saarhayaa kadalika alimaam abu cabdilaahi alxaakim imaam bayhaqi uu geeriyooday abu cabdilaahi maarata xaakim oo kitaabka masderka iskalansan uu soo saaray sheekh albanina xasan buu xadiidka ka dhigaya abu cabdilahi alxaakim afar boqoliyo maaratay shantii ayuu asna dhintay bayhaqi buu sheekh u ahaa xadiidka sheekh albanina xasan buu jaamic sagiirka buu xasan kaga dhigaya xadiidka wuxuu ka sheekaynayaa masalo ama dembi ku badan innaga mujtamaceenna somalida qabyaaladda liyaada qabyaaladdu ka hadlay oo qofku qabaylka inuu miisaan ka dhigo abtirku waa aadi wey waa shay maluubo inaad abtirkaada baratid axkaam dhan oo sharciga ku tacalluq laakiin qabyaaladu waa inaad miisaan qabiilkaada ka dhigato ciddii soo dhaweynaya ciddaad nicod war wadaadka waa ay yimid wadaadkana tusinaa waayo kansaa yidhi waayo warigadda hadduusan markan ahayn waa arrin khatar wey arrimahaas hadda ka hor mid wuxuu noo sheegay maraykan in ahayd baan u malayn masaajid wuxuu yidhi annagoo ordaynaa masaajid soo gallay markaanu soo gallay waxuu la rukuucsan yahay labaan ahaynba wuxuu la rukuucsan yahay baan masaajidka soo gallay rukuucdii aan lahayn ku gaadha salaadii aan xidhanaya allahu akbar aan raba inaan idhaahdo baa ki lala socday baa suxulka intuu igu wuxuu yidhi imaamku ma garanaysaa waay yuu yahay imaamku dadka tujinaya labadaa nadab haddaan soo gallay midkaana meesha ma garanayo allahu akbartan sii lahaa wuu jug intuu iga siibu wuxuu yidhi ma garanaysaa imaamku yuu yahay bal imaamkan cidda uu yahay isaga maxaa ka galay salaad baa la tukanayaaye ilaahay buu hor istaagahayaa qalbigiisa inuu sifeeye ah yani idminaan ma helhayo wey ilaa uu imaamkaa ka ogaado ilaa imaamka gaada qalbigiis mitalow yuu yahay maantona waa laga ku mashquul war ma garanhaya cidiy waaa ka garan maya salaadaada xidho salaadii ma sidii ku gallay bal u fiirsa meesha bahashogaan yani imaam iska rukuucsan oo ummad muslimiin tujinaya yuu yahay odo haddii lagu yidhahdo ree hebel waye ka heli ma dhil baa kuu buuxsay mise mid baa kaa daada waa ma jirta wy yani masaladu siay noogu fogaatay baan ka hadlay siay noogu fogaatay marka khuduurada ay xadiidkaas ubay ibnu kacab radi allahu tacaala canh maaragtay rasuulka calayh isalaatu wasalaam majlis uu rasuulku fadhiyey oo saxaabada inay ku hareereysnaayeen bashar bay ahayn saxaabadu macsuumiin mayn ahayn baa mid laba nin baa isqoomeen mid baa abtirsaday marka ku faanay qabiilkiisa wuxuu ana fulaan ibnu fulaan ibnu fulaan ibnu fulaan baan ahaybu ee faman anta laa uma laka buud in hebel hebel hebel rag buu wada tiriyey la yaqaanee habkaa ku abtirsadaan ahaye hooyadaa ku wada adu yaa ku yaqaana tahay ku yidhi saxaabiga kale intuusa jawaabin baa rasuulka ka qabtay kii kale intuusan jawaabta bixinin buu rasuulku qabtay markaasuu wuxuu mar oga sheekeeyey qiso reer banu israiil nabiyulahi muuse markuu joogay dhacday oo sidan oo kale oga sheekeeyey markaasuu wuxuu ku yidhi istaba rajulaan fii cahdi muusa calayhi salaam nabiyulahi muuse wakhtigiisii laba ninoo reer banu israa'iil ah ayaa iscaayeen qisadiibuu oga sheekay axaduhumba wuxuu ku yidhi kii kale sidanoo kale ana fulaan ibnu fulaan xataa cadda tica min ajdaadi ilaa sagaal awowyaalkiisa uu tiri wuxuu yidhi anigu halkaasaan ku abtirsadee faman anta laa uma laka buu yaa tahay hooyadaa kuweyde kii kale reer banu israa'iil baa jawaabay wuxuu yidhi ana fulaan ibnu fulaan ibnu islaam buu isaga iyo aabbihii markuu sheegay kii kale wuxuu ka dhigay islaamku ka dhigay anugu haddaad halkaa ku abtirsatay anugu ina hebel hebel ina islaam baan ahay marka fulaan ibnu fulaan ibnu islaam ibnu turaab halkaasaan galay anugu islaamka yuu ku abtirsaday faawxa allaahu subxaana wa tacaala calaa muusa isla markiiba waxyibaa ilahi subana muuse kusoo dejiyey oo labadii nin masiirkooda looga hadlay hadda u sheeg ba labadoodu u kala bishaaray mid kastaba masiirkiisa aakhira hadda u sheeg bal muxuu noqday wuxuu nabiyulaahi muusa lagu yidhi kii sagaalka uu ku abtisa waxaad ku tidhaahdaa ayuha almuntasib wa fii riwaaya ayuha almuntami ilaa tiscata ajdaadin hum fi naari wa anta caashiruhum baa lagu yidhi sagaalkoodiiba naartay ku jira aduguna tobamad ku tahay ku bishaarasa ka ku faanay qabiilka hum tiscadoodii fi naari wa anta caashirhum sagaalkoodiiba naar bay ku jiraan aduguna tobamad ku tahay waa nool yahay ogo ninka loo meeshii u fadhiya goobti ama ayuha almuntasibu ilaa inayn be laba ninka ku abtirsaday wajacala alislaama aaali kii saddexaan islaam ka dhigay humaa fi ljannati wa anta aaliuhum baa labadoodii jannaday ku jiraan aduguna saddex baad ku taali halka baa lagu kala xukumay labadii nin goobtay fadhiyaana de o nabiyullaahi muusa waxyiga kusoo degay ninka ma saameeyey dunuubtii uu galay ee abtirsaday ee ku faanay ma saamaynin isagoo nool markii li naar ku jirta lagama rajo qabo markaas wuu toobad keeni wa mar haddii loo bishaareey oo isagoo qofkii jooga naar buu hebel geli abulahab isagoo nool soo ah suurad kuma soo degin lagama rajo qabo inuu soo islaamo qofkaas mar hadduu alla subxaana watacala u yihi sayasla naaran daata lahab layihi raje maleh inuu soo islaamo waa garanti weeye inuu naarta geli lagama walbaharabo marka lagama rajo qabo inuu soo islaamo marba dinaarna ugu bishaaray idan waxaa lii sagaalki iska daa asage abtirkii iyo faanki u meeqay saamaysa asaga iska daaya sagaal awyaalkii saamaysa oo naarta u jiida waa abtirkii ku abtirsada ku faanay imisaan inagu maanta marka uu dhiig boqolna gaari markii la sheego meel ama mandiqa la sheego ama reer garas la sheego ama reer la sheego yaa laga yaaba fadhigaba in laga sii kacawo dhiigu boqolku gaari haddii qofkaas maanta islaamnimo wax lagu yeelo inta u dhaqaamad baa laga yaaba inay iska yarto diyar islaamka dadkao dhan buu u siman yahay muxuu asaga oo keli iskaga dhighayo laakiin reexooda meel lagu sheegay hadduu ka hadli waayo anshooriskana waa laga saari waa le ninka naga midba maahaba ninka maanta dhaqaaqi waayo idan macaasida ninka uu galay iska daa asagay sagaal awow way saamaysa sagaal awow ayuha lmuntasib ilaa tiscata ajdaad bal hum fi naari wa anta caashirun bale wa anta caashirun toban baad ku tahay idan familkiisii asaga laga bilaabo ilaa sagaal awow bay naarta u galeen ilaa sagaal awowbay naarta u idan qabyaaladii maxay keentay marka maxay keentay inay naar dhulka u jeed idan qofkaa dembigii ma saameeye mase ma saameynin u galay laa shaka way saamaysay midkaas idan meeqa qof baan haysanaa hadda imise fardi baan haysanaa ya meeqa qof baan haysanaa maya maxaan haynaa saddex iyo saddex toddobaan haynaa soo saa maaha inta qofaan hayna xadiidka hore saddex baa kii dambana saddex baa kan hal cabba wey idan marka intaasaan haysanaa afraadda dembiga galaan sheegaynaa idan macaasidu saasay qofka u saamaynaysa nantaqil ilaa xadiid araabic xadiidka afraad waxaa soo saaray alimaamu axmed bin xambal iyo bayhaqi iyo xaakim cabdulahi bin cumarna rasulka ala sla u ka warinayaa sheekh albanina xadiidka wuu saxiixinaya wuxuu rasuulku ilahi alayh salaatu wasalaam alaaatun laa yadkhuluuna aljanna saddex qofoo muslimiinta kama janno geli maayaan alcaaqu liwaalidayhi waddayuusu warajulatu nisa ama qaal aley salaatu wasalaam saddexdaa midna janno ma gelaya muxuu yihi saddexda caqli waalideen cuquuqulwaalideenka waad garanaysa khatuurada u leh janno ma gelhayaanbu rasuulku iyo dayuuth ninka la iyo naagta qofka dumarkae ragga isu ekeysiisa saddexdaaba janno geli maayaan culimmadu waxay leeyihiin saddexdaa qof caaqa ama dad saddexdaas haday dad muslimiina yihiin ehlu iimaanka aakhirka qofka hadduusan shirki la imanin oo ehlu tawxiidna yahay waa laga soo saaraya biqadri dunuubihi markii laga gooyo naarta jannada loo soo gudbinayo waxay leeyihin marka culimmadu ma gelahay markuu rasuulku ilaahi waxaa suurtagala inay tahay min alawaa'il dadka jannada gelahaya ugu horey lagu dari maayo ama ma ahe waxaa weeyaan laabudda horta waa inay naar galaan oo lagaga soo gooyo almuhim waxaad ku fasirtiba waxaa weeyaan saddexdaa qof rasuulku wuxuu sheegay inayn janno gelin alaaatun laa yadkhuluuna aljanna alcaaqu liwaalideen cuquuqulwaalideynka balu imow qofka cuquuqulwaalideynka labadii waalidee dhashay ee maarata bacdallaahi uma ayagu sabab u ahaayeen ninka caaq ku noqda maniladu alla subxaana wa tacaala uu gaadhsiiyey waalideynka cibaadada alla subaa xaqiisa markuu sheegay xaqi labaadna waalidka laga dhig waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ila iyaahu wa bilwaalidayni ixsaanaba cibaadadiisi marka xaqiisa la sheegay ka labaad laga dhiga xaqi waalidka laga dhig waalidka heerkaa la gaadhsiiyey ninka caaq ku noqda oo hadal iyo ficil iyo wixii o dhanba midnaama u hoggaansamin waxaana macaasi ahayn aana adeecin waxaa weeya naar buu khatar u yahay saddexdaba rasuulku yidhi janno ma gelaya ma ku jiro dayuus imaamu dahabi raxmat ullahi aleh markuu tacriifinayo wuxuu leehay dayuus waxaa la yihahdaa waa ninka ehelkiisa macaasida iyagoo ku jiraanu arkay aan ka khiiroonayn gabdhihiisi baa xijaab la'aana dabamaxram bay iska safrhayaan ama zawjadiisii iyo wixii maarata aduu dadkii mas-uuliyaddeesa soo gelahayey oo dumar iyo dadka maaragtay kayrkoodba ahaa ayaa macaasida ay ku jiraan oo og yahay baan uusan ka kayroonin kaa weyaan dayuuth ninkaasaa la idan dayuuthna ma soo gelayaa l janno geli maayo rajulat nisaa qofka dumarkae ragga isku ekaysa alla subxaana wa tacaala bini aadamka rag iyo dumar buu ka dhigay wax kastana wuu kala duway cibaadaadka waxyaaba badanna ismid waxyaabana way kala duwan yahin dharka xidhashada waa loo kala duway hataa haykalkii muuqaalkooda way kala duwan yihiin idan inuu mid midka kala shabaho lama ogolo ragga dumarka shabahayana lacanad ku dhacdu rasuulku yidhi dumarka ragga shabahayana lacanad ku dhacdu rasulka alayh isalaatu wasalaam waa malcuuniin baa malcuunkana waa madruud can raxmat illaahi raxmadda ilaahay mid laga fogeeye wey halkana rasuulku wuxuu yidhi janno ma gelhayaan marka gabadha muslimadda codkeeda iyo libaaskeeda iyo socodkeeda iyo waxa oo dhanba inay ragga ka socnaataa la raba oo ayna ragga isku shabahin dhar xidhashada iyo socodka iyo sawdka iyo wax oo dhan inay ragga ay ka duwantah totole ay ragga iyadu kala duwan yihiin ayaa la rabaa idan saddexdaas qof oo muslimiinta ka mida ayaguna janno geli maaya saddex dembi oo kala duwan bay la yimaadeen mid waa caaq liwaalidehi midna waa dayuuth oo khayre male dadkiisii oo mas-uulka ka ahay oo macaasida baalanayso dan lahayn kala saddexaadna waa qof dumara oo ragga isu ekeysiisa wey ragga isu ekeysiinaysa idan meesha waxaan ku haysanaa toban qof baan haysanaa marka saddex iyo saddex saddex meeloodoo min saddex meeqin waa sagaal wey iyo ninkii markaa qabyaalada la yimid tobankaa qof waa afraad wey dunuub kala duwan bay galeen idan dunuubtooda macaasidaay galeen ma saamaysay ma samayna saamayn way saamaysay waxaan u gudbaynaa baana idinku dheerayn waxaan u gudbaynaa waxaa laga yaabaa inuu qofku su-aal isweydiiyo kuwa hadda ayagaa dembiga galay waa shaksi dembi galay buu ahaa way saamaysay laa shak laakiin mujtamacii isaga say macaasi u saamayn kartaa bal xadiikan dhegayso rasuulkeena alayh salaatu wasalaam waxaa ka asaxay xadii cabdulahi bin cumar uu warinayo dariiqada qaarkood cabdulahi bin cabaasna uu warinayo dariiqada cabdulahi bin cabaas alimaam dabaraani baa soo saaray kitaabkiisa mucjam awsat ayuu ku soo saaray sheekh albaanina xasan buu ka dhigay dariiqada kalena ibn maaja iyo hayrkii baa soo saaraya maaragtay kadalika xaakim iyo bayhaqina way soo saarayaan sheekh albaanina asna wuu saxiixinaya labada dariiq waa laba dariiqoo saxa wey ama cabdulahi bin cumar dheh ama cabdulahi bin cabaas dheh xadiidku marka wuxuu rasuulku leh alayh salaatu wasalaam mujtamici buu la hadlaya shaksi lalama hadlay middan waa mujtamici wey mujtamici wuxuu leeyahay haddaad intaasoo macaasi haddaad gashaan oo samaysaan ka mujtamacahaan waxaa idinku dhacaya intaasoo masaa'ib baa idinku dhacaysa marka wuxuu rasuulku la khidaabayay nukhba oo saxaabadiisi ka mid ayuu ah la khidaabay muhaajiriin buu la hadlayay yaa macshar almuhaajiriin khamsu khisaalin ida btulaytum bihina waacuudu biاllahi an tudrikuhuna rasuulku alayh salaatu wasalaam muhaajiriin makaanu kulankoodow shan arrimood haddii aad ku dhacdaan ilaahay waxaan ka baryayaa oon ka magangelahayaa inayna arrintaa ayna samayninbe shan arrimood haddaad samaysana macaasiya shan maxaa idinku dhacaya masaaib baa idinku dhacayso maxay yihiin marka waa mujtamac uu la hadlaya khitaabka muhaajiriinta kula hadlayna khitaabun liummati ljamiic wey ummadda nebi maxamed oo dhan buu kula hadlaya shantaa dunuub uu sheegay wuxuu rasuulka alayh isalaatu wasalaam maa daharat alfaaxishatu fii qowmin qad xataa yuclinuu biha ilaa fashaa fiihim alطaacuunu wاlأwjaacu alatii lam tacrif aslaafuhum aladiina madow aw kama qaala calayh isalaatu wasalaam faaxisho faaxisha macaasidoo dhan baa layihahda lakiin maanta ulajeedadu waa zinadii zina ummad kuma dhex faafto ilaa calani ay ka noqoto mutacaaraf ay noqotoba shay macruuf oo laisku inkirayninba oo naagihii jidhkooda gadanayeen baa la garanhaya raggii faaxishadaa samaynaya la garanhayaa bal waxaa laga yaabaaba dowladdan iyo nidaamkan jiraba inayba waraaqo u sameeyeen inay guryo ay degan yihiin in canshuur laga qaado waa calani wey maa daharat alfaaxishatu fii qowmin qadu xataa yuclinuu biha ilaa calani ay ka noqto oo qofkii baa la garanhaya oo dadkii baa la wada garanhaya rag iyo dumarba waa la wada yaqaana kuwa faaxishada same ama meelahay ku sameeyaan guryahoodii baa la garanhaya dowladdii baaba canshuur ka qaadanaysa dowladdii baaba ruqsad siinaysa calani wey ummad heerka maga waa muslimiinta laga hadlaya ilaa fashaa fiihim aaacuun riwaayadda kale cbdullah bn cusfaa ilaa fashaa fiihim almowt geerida ayaa ku badanaysa way la'anahay aad bay u baaba'ahay geerida ayaa ku badanaya waxaa kaloo ku badanaysa alla uu ku sallidhayaa xanuunno aan la garanin awowyaalkoodii hore iyo abbayowgoodii ka horreeyey xanuunno iyo amraad ayna garanayn baa ilahay ku sallidhaya buu ku sii daynaya oo maxay tahay sababkeeda faaxishada calaniga iyo ay ka ratimatay meeqa xanuun baa bilaahi calaykum maanta jirta oo caalamka maanta ka jirta oona waayihii hore aan la garanayn imise xanuun baa jira ninka hadda socday kula tukada maad maqli xidid baa qarxayo waxaa ku dhacay marka eh, maaragtay maskaxdii baa dhiigga ku furmayo waxaa weeyaan hebel eber wey sonkor baa ku dhacday eh, dhiigakheer baa ku dhacay hebel baa ku dhacay intaasoo xanuunoo la garanay idis buu qabaa meeqa xanuun oo awiyaalkan maanta haddii lasoo noolaysiin la weydiin laha ayna ah, cudurrada waagihii hore dhici jira wax yaroo kooban bahaan jireen wa duuma ladhi duum ma garan jirta waa lahada duumada malaria hadda loo yaqaana laakiin af soomaaliga rasmiga duume la dhihi jira iyo maarata xoogaa kanaaca cuntay ama tbna way ku yar dhici jirta oo markii caanaha geelo in badan aan cabo khatar ama uu gaajoodo tb inay ku dhacda markaa suurtagal caanaha geela waa lahada aartan mar haddaad afartan gaadhi aad ha u badsan cab laakiin aad ha u ictimaadi maxaa yeelay waxyaabaha tbda keentay ka mid yihiin oo qofka say u qodhayaan u wadaan u wadaan shafaaf buu noqonaya khafiif buu noqonaya iskama dhicin karo marka wax badan afartan gaadhi wax kaa nusqaamo mooyaane waxba kugu darsami maayo inta laakiin afartan aad ka gaadhaysa badso lafaha iyo waxo dhan bay marka t bda iyo duumada iyo waxyaaba noocaasoo kalea jiri jira iska koobanba laakiin hadda maanta malaayiin baad arkaysa cunug yaro waxaad arkaysa laleeyahay macaan buu qabaa sankor buu qabaa waa cunug yar idhirit weeyaan aabbihii baa ku dhalay hooyadii baa ku dhashaa lagu leehay intaasoo xanuuno arlada ka batay baa maanta tif wax kalena me wuxuu ka ratibay macaasida zinada gaalaha u kacina muslimiinta usoo kaca faaxishada iyo zinadaas waxaa weyaan caalam alislaami haddaad dhex geshid iska daa xanxan ee calani weeye oo naagaha jidhkooda iibsanayay waxoo dhan meelaha qaarkood waa calani wey oo kalaabyaha iyo baararka lagu tunto iyo waxoo dhan waa shay macruufa oo dowladuhu marka ay taqniiniyeen oo waraaqda u goynhayaan waxo dhan u samaynaya marka intaasoo masaa'ib baa ka dhacaysa midda kale labaad dembiga kale labaad wuxuu rasuulka calayh isalaatu wasalaam walam yanqusuu almiisaana wاlmikyaal ila sallata allahu calayhim الsiniin wa shiddat اlma'uuna wa jawri sulطaanin calayhim ummad ma nasqaamiyaan macaamalada laga hadlaya meeshan iyo beec miisaanka waxa la miisaamo ama waxa la beego naqsi ma geliyaan ilaa ilaahay wuxuu ku sallidayaa abaaro isdaba jooga iyo noolal adag mauna marka maunadu waxaa weeyaan nolosha wey nolol adag iyo abaaro iyo xaakim xun saddexdaasa ilahay ku sallidaya waa markay mucaamalada hadleeyaan mucaamalada waxaa laga soo qaatay bee maarata waxa la miisaamo iyo waxa la beego haddii ummad nusqaamiyaan waad garanaysaan labadaa nooc ummada dhan baa lagu halaagay qoomu shacayb waxyaabaha lagu halaagay ka mid ah weylun lilmutafifiin aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun waida kaaluuhum aw wasanuuhum yuksiruun marka ayagu soo gashanayaan si fiican bay u beeganayaan markii laakiin ayagu raashinkii wixii la beegahayaanna naqsi bay gelinayaan taiif naqsi ma geliyaan ilaa mucaamalada ay khaldaan wuxuu ilaahay ku sallidahay abaaro isdaba jooga iyo nolol adag nolol adag maxay tahay si kasta wax u haysatay qalbigaada ma fadhiyo ma deganin welwel inay ku dhaafaysa arrinta oo uun mar uun ka mid aan ah caydhooba aakhirka un faqri uu ku dili doonaa qalbiga kaaga jira lagu kari maayo hadda hantibaad yeelatay ee soud afrike wadanka ku noqo laguu kari maayo wadankiiba haddaad waxaan haysta inuu ku dhaafiba qalbiga kaaga jir marka maba ogolidba yani welwel deganaansha la'aan baa qalbiga lagaa gelinaya noolal xumo wey shiddat lma'uuna awowyaalkeen waxaa laga hanti oo dhan baa baadiya iskaga badnayn soomaalidu qof maarata laba awo saddex awo magaalo ugu abtirsan kara waa naadir wey haddaad iyo awowa ay magaalo joogeen awowa labaad waaa laga baadiyu ka yimi naadir farakutiris waa saddex awow nin soomaaliya ugu abtirsadaa magaalo ugu abtirsada marka baadiyihii noloshooda aad bay iskaga sahleed beeraley haddii la yahay waxaa laga yaabaa jawaan oo boqol kiiloah oo raashin uu soo qaato hal neef oo caddaysana u haysto khalaas awadha adkaartaasu iska qaadanaya waaba wax ka maqanba ma diyaaradaha socday waxa wuxuu gaaja meesha marinaysa jawaan jawaan maarata geli hadday haysan lahaayeen maarata labaatan laxaadna u dhali lahayd wuu iska soo degi lahaa buu ku leehay ninka meeshaa ah marahaye gaaja u geysa meeshaas wahaakada saasay ahayn aad nolol basiida aad qaboow bay ku noolaan jireen adigana maanta intaad ma bishan soo adeegatay oo wax bishan cunleed bakhaarka aad ku soo gurtay oo dukaan ama laba kuu furan yihin haddana ma deganid haddana niyadaadu maba fadhidaba aabbahaana ama ugu waana markaa maaratay boqol kiilo geley hadduu haysto uu degana waa aad martiduu soo ri jirayo dhan buu soo ri nin degan buu ahaa adigana bakhaar soddon maalmood wax la cuni laha kugu jiro dukaan kalena kuu fura bishii wa kusoo gela aad garanaysa oo dhaqaalasaa kuus haddana ma degan qalbigaadu ma fadhiyo shidat alma'uuna wey nolol adag iyo jawri suldaanin maarata daalim xaakim xun yaa lagu sallido miduu xidho iyo miduu caydhiyo iyo miduu dilu ka dhigo saddexdaas cuquba waxay ka timid mucaamalada la khalday famaa baalku maxaa imisaa riba lagu dhacay maanta imisaa kish la sameeyey imisaa khaa'innimo beece lagu samaynayaa yani xadid walaa xaraj arlada ee ka badan laba miaal basaa nala siiye la beegay wax miisaanka la saara ummad arintaas ma nuqsaamayaan ma hadleeyaan ilaa ilah wuuu ku saleeda abaara isdabajoog waad arteen maanta geeska afrika iyo caalam islaami abaaraa u badan gaaladii gaalada ahayd barwaaqay ku jiraanoo roobka way hanaaqahayaan markaad yurub aad tagtay roobku ma kala qaado subaxii gaalka markuu soo shaqa tago isagoo caraatamhayu shaqada warshadda isku imanaysa yuu caraatamaya ilahay buu caayhaya roob saa u socdo roobkan yaa naga qabsada meelaha kale mukudo waa uu dhigi ma malayn karti waxa uu dhigi ma malayn karti ilahay buu caaya waa gaaladii wey saasuu roobka ugu qulqulhaya caalam islaami markaa u tegtana waa wada abaar wey abaar wey meelaha qaarkood waxaa arkaysa intaasoo sano usa roob ka labaatan sano toban sano han iyo toban sano roob batafiq dhihinba sakaraad leeyahay marka abaar abaar abaar abaar abaar isdaba joog waxay ku timid marka waxaa weeyaan waa mucaamaladii beece la khalda wey beece la khalda wey iyo nolosha adag iyo xaakimka waad aragteen xukumada maanta jooga midba mid kale wuu kasii daran yahayba markaad tiraahdo show kanba hana dhaaf markaad tiraahdo show kiibaaba dhaamay ku ka daran baaba imanba midba midka kaleaba kasii daran lianna mujtamaci baa mujtamac khaldan mujtamaca mucaamaladaa khaldan ku jiraan saa darteed midba midku kasii litaa ilahay ku sallidi ilahay ku xasanubasri raxmatullaahi calayhi reer caraaq markuu xajaaj aad u dhibay bay u soo dacwoodeen waxay dhn waa kan xajaaj saan yeella war wuxuu yidhi xajaab waa seefti ilaahay weeyaan ladinku sama dembigiinni seef ka ratimatay weeyaan seef weeyaanoo dunuubtiinni iyo macaasidaad gelaysan seeftiis seef ka ratimatay weeyaan ee ilaahay una ha ku bixine ma ku baxnaayo ma ridnaayo waxaasay dheheen ma la dagaalana wuxuu yidhi dembigaad gasheen ku kale ha kusii waxaynine idinkuu idinka yimidee ilaahay u noqdo haddaad ilaahay u toobad keentaan ama xajaaj ilaahay baaba qalbigiisii hidaayo gelinayo u fiicnaan ama ilaahay baaba idin dhaafinaya wuu geeriyoon ama waaba lidinka bedeliba dhinac baa lidin dhaafin haddaad toobad keentaan ee macaasida aad gasheen ka toobadkeen innaga maanta waxaa weeyaan xaakim midba mid kale ka sii liito waxyaabaha naloogu sallidahaya waa macaasidaanu ku jira soomaaliya iyadoo afrika o dhan wada khariban yihiin waddankeenna soomaaliya waxyaabaha anuu wakhti hore ugu dambaysa laakiin culimmada iyo dadka ka yimid ka sheegayaan waxaana caadihan cunto dhacday baa la geynaya dawo dhacday baa la geynaya waa meel aan cidunaa lahayn me nin kasta iska geynaya wax kontaroolaya ma jirto qofkan wada ee soomaaliga ee muslimka ana war mujtamacaadii u naxdhihi usumhay culamada qaarkood waxay noo sheegeen oo bishii hadda aan abrilan soo dhaafnay baan muctamar waxaan kala qayb galay kambala aan rag soomaaliya ka yimid baan isugu meesha culimo khaasatan hargeyse iyo muqdisho iyo ay ka yimaadeen marka wadaad ka mid wuxuu yidhi waxyaabaha maanta soomaaliya lagu dhexgado saliidda iyo raashinka shay kastaba waa shay dhac weeyaanba waayihii hore waxaa jiri jirta saliid iyo dufan meel hadduu ku daato maxaa kusoo yaaci jire quraanjada iyo waaas hadda way carribu quraanjo markay salimaas ku way kala carribu way ka carribu meesha saliiddii way ka fogaan bu way ka didi bu kiimika wada wadata xayawaankii baa wuxuu ku barca ku baabi'i arki maysi bu saliid meel ku tafaqada quraanjo kusoo yaaci ma arkaysi bu bal haddii meesha quraanjo joogto way ka qaxi bu meeshaas saliiddii ku daadatay way kala qaxi haddii kale way baabi'i bu xayawaanaadkii baa saliiddii ka carribu saliidda noocaasee xayawaan ka carraya dadka laga gadi bu kamana heli kartid mana si kasta ula hadasho ilahay ka cabsatiran ka dhegaysan maayo meesha haqaataal kule waan shaqaysanaya war maaad shaqaysanaya ummadaadii baad layse waa saliid kimika waa kinin dhacay waa dawo dhacday waa raashin dhacay waa waxaasoo dhan baaba dadka laga gadhaya control ma leh ma jirto alla kacabsina ma jirto bini aadamka baa wata inuu ilaahay ka cabsado iyo inuu nadaam ka cabsanayo ciqaab uu ka baqay labadii midna maanta waa yaraaday alla kacabsigiina waa yaraaday nadaam la xisaabtamayna ma jirto waa baylaha markaadee wax adoontii baad keenaysaa idan dadka nooca ku macaamalahay ma u malaynaysaa inay nin fiican xaakim looga dhigi midba midku kasii daran yahy baa loo dhiibi marka midba midku kasii daran yahay inbuu xaakim u noqo weligii markaa ma degayo marka dadkaas degi maayaan ilaa ayaga u toobad ay toobad keenaan oo macaasida ay ka baxaan walam yanqusuu almiisaana wاlmikyaal ilaa salط allahu calayhim الsiniin washidaة اlmuna wajawri sulطaana calayh dembiga kale saddexaad wuxuu rasuulku yihi alayh الsalaaةu wasalaam walam yamnacuu zakaata amwaalihim ilaa municuu alqadra walowla اlbahaa'imu lam tumdaruu ummad zakada ma diidaan kuwooda hantida leh zakada hadday diidaan inay bixiyaan waxaa weya alla roobku ka haysanaya roob u soo di'i ma jirto lowlaa xayawaankii bahaimtaan dunuub gelin haddayna jiri lahayn roobba uma da'en ban intaa yartee waxay ku helayaan xayawaanaadkaas aana dunuub lahayn dartood loo waraabinhayaaba dartood baa loo waraabinhayaa idan intaa yarta ee naxariista ee roobka waa xayawaanaadka aan dunuub gelin baa idan zakada oo la diida waxaa ka ratimi abaaro baa ka ratimaya abaar baa ka ratimaysa idan beece oo la khalda waxaa ka ratimata xukun xun iyo abaaro iyo nolol adag zakadii oo la diido abaarba ka dha yaa ka ratimaysa idan maanta waad aragteen abaaraha dhacay idinkaa idin weydiinhayae soomaalida haddaan nahay dadka uman ka mid nahay muslimiinta in fuqara iyo in xoolala waan leenahay weligiin maaragtay ninkii hebelahay taajirkaaba maanta xoolihiisa la xisaabahaya oo masaakiintii wixii o dhan ay kusoo xisaabto u yimaadeen oo zakadii buu bixinaya weligiin maaragten qof saa leleh bakhaarkiisa la xisaaba xisaabayaal u yeedhay bakhaarkiisa la xisaabayo shirkadii baa la xisaabahayaa oo dadku wada yaqaanaanyo macruuf ay tahay oo laleeyahay hebel xoolihiisa maanta laisan sakadii baa laga bixinaya weligeen ma aragteen ya anugu weli maan arag kolley weli maan arag qaar uun yidhaahda bil kasta waxaan bixiyaaba zakaan iska xisaab sanadko dhan ba zakaan bixiyaabu kudhi boqolka dollar uu daraba zaka u xisaaban war adu goormaad sadaqaysan wax o dhan zake ka dhigtay goormaad sadaqadii kaleen zake ahayn goormaad bixin wuxuu ku leha sheekhu maxaaba laba iyo toban bilood isugsiinba bil kasta waxaan bixiyo o dhanba wixii oo ka shaqaalaha u ahaata meesha u dir wuxuu siiya zaka u xisaaban kii telefoon usoo diray zaka u xisaaban boqolkii dolar afrika u diray zaka u xisaaban wixiisoo dhan baa wada zakada maba lahaba sadaqa geesuu bixiya ma lahaba ama hadhow markuu xoolihii xisaabahayaba wixii bixiyo dhan ka jari intaasna waagaasan bixiya ka jar intaana ka go waaba zakadiiba khalaas ma jirto war nima yaho awey war zakadii la bixinayo caalam islami haddaad u kacdina maanta baytu zakaad baad arkaysaa baytu zakaad kuweyt iyo carabaha haddaad u kacdi meel dhanoo maasa dhan waxaad arkaysaa baytu oo la keenayo dadka tujaarada geen kafaaragud weligeed maaratan qof soomaaliya oo bixinayo ya qof dhahaya zawjadeydii baan ramadaan ku dhacayo raashinkii sitiin miskiin soonkii waan kari waaye sitiin miskiin baan quudan raashinkooda waa kan laga qabto masaajid mid kaloo dhahaya waan dhaartay dhaarti baan maarata aan jebiyeyo kafaaragudkii baan wadaa mid kaloo dhahay waxaa dambigaas aan galo kafaaragud weligeed maaratan qof soomaaliya oo kafaaragud bixiya ya marka soomaalidu waxaa ma sameeyaan miya kafaaragud udunuubtana way ku dhacaana dogow maba jiro maba dhuundule waaasaniga kafaargudi masakiin waa la simaayga dan gule anigaba sakraa maba u dhuunduleelaanba caalamkana waxaad arkaysaa layn dhana waxaad arkaysa lagule laynkan waa kafaargudka raashinka la bixinaya wey hadda waa dhana beri aan riyaad aan joognay baan waxaan tegay hay la dhihi xaramayn baan xafiiskooda tegey waxyaabaha la yaab kale ee ummadaha mujtamaca in tarbiyada inay ka soo hadhin hay markaan saldhigoodii tegey marka shaqaan u doonta jaamacaddan bogo marka way ballamiyeen imtixaanka waxbaan kaa qaadinaa bay markii markaan meesha ugu tegey waxaan arkay dad layn ku jira lyn layn basaa ugu jiraan nin baa soo baxay nin shaqaalihii ahaa kolkaasuu kaadhar u qaybiyo lamber one lamber two iyo saas se kala horreyn bu siinaya marka saasaa loo kala qaabili anigu waxaan u qaatay dadkan dad masaakiino wax la siinay maba ehe waa dad xoolaha meeshan ku bixinaya sadaqay bixinayaan markaasaa lambara la kala siinaya waxaa leleeya adu hebel baa kaa soo hore tahay lambar labaana dib istaag baa laleey hebel baa adugu maad lambarkood soo hormar adiga nin kastana wuxu wada hada bac iyo kartoon wada lacag uu ku wada mid wuxuu waa zakadii waayaan iga qabta mid wuxuu le uma inaa kafaala qaada iga qabta mid wuxuu le kafaaro gudka hal iga qabta min dadba waxbuu wadaa karaatiin ba nin kasta ninba inbuu wada mid bac wada jiidaayo mid kartoon wada layn bay ku jiraan markaasaa laleey xagga u istaag laynka baad ka baxday inta istaag si laynka loogu jira saas looga qaabilahay looga qori loo wado yaa duhurka la aadaami bacda salaa duhur aan su nimaadna laleey mu malen somalia inu intaa kula taagnaan lah sadaqa raba inuu bixiyo maarata bac wax ku wada laba jeer hadduu kugu soo celiya warwadaadkan wadaad wax ujeeda maahe orod buu istaaban markaaba inuu shan daqiiqo uu meel maahe wuxuu u baahan yahay rushayn badan buu ubaahan yahay intaasoo adilo iyo intaasoo xadii iyo intaa markaad horgufti baa laga yaabaa inuu maarata boqol raan uu kuu ballan qaado iska badaa wuxuu keena isagoo wadee ma jirto kuwana waxaa laleeyahay laynka gal soo noqo bacda duhur soo noqo dawaamkii baa dhammaaday shaqadii baa dhammaatay berri soo noqo wallaahi alcadiim waxaan arka kuwa odayaal qayli shalay baan imid oo maantaan soo noqday oo darrad saddex maalmood baan idinku soo noqonaya bilah cali iga qaadu leeyahay xoolaha iga qaada saddex beri baan soo noqonayaa buu ku leehay oo mid kastaba leeyahay waqti baa dhammaaday soo noqo waa nin dhanaata shaybo waayeela buu shaqaalihii dhaarinaya uu leeyahay ma soo noqon karo saddex maalmood afar maalmood bay intaa soo noqonaya wuxuu wada kartoon dhan oo maarata lacagta saa isu dulsaaran wada qayb eka iyo qayb tam uu rabo in waxaasoo dhan ayagu dhiibhaya somalia mmal inuu intaa samayn laha dulqaadka tarbiy wey waxaas waa tarbiy wey marka ummad zakada ma manciyaan ilaa ilaahay subxana wat roobku ka qabsanaya roob la'aanta waxay noogu dhacday abaarahaas waa zakadaanu diidna wey dembiga kale afraad wuxuu rasulku yih alayh walam yanquduu cahd allaahi wa cahda rasuulihi ilaa sallata allahu calayhim min hayri anfusihim fayahudu bacda ma fii aydiihim aw kama qaala alah isalaatu wasalaam ballanta alle iyo ballanta rasuulka mujtamac kama baxo ilaa ilahay wuxuu ku salidayaa cadow aan ayaga ahayn buu ku salidi markaasaa mumtalakaadkoodii hantidoodo dhan buu qaadanaya cadow aan ayaga ahayn oo muslimiin ahayn baa lagu salidiba cahdiga ilahay cahdiga rasuulku muxuu yahay taariku salaadka cahdiga ilahay ahdiga ilahay cahdiga rasuulku buriyey maanicu zakaat cahdiga ilahay uu buriyey ballanta alle iyo ballanta rasulku wey man hashanaa muxuu rasuulku yidhi falaysa mina qofka annaga naqisho nakhaaima naga mid muu rasulku yidhi alayh isalaatu wasalaam man hashanaa falaysa mina idan khashaashka saaxibu riba ribada ninka qaata cahdiga ilaah cahdiga rasuulku buriyey weligaa soo wada qaatilka dhiigga islaamka bannaysanaya ma qofka muslimka dulmiga ku dilaya cahdiga ilaah iyo cahdiga rasuulku yuu buriyey idan cuhuudda ilaah iyo cuhuudda rasuulka mujtamac ma buriyaan ilaa ilaahay cadowgu ku sallidhayaa cadowgaa markuu ku salidaan ayaga ahayn ba maarata sallata allaahu calayhim caduwan min hayri anfusihim cadow aan ayaga ahayn baa lagu salidi oon mujtamaci muslimiinta aan ahayn fa ya'khuduu bacda maa fii aydihim wixii gacmahooda ku jira qaybo ka mida qaad waxay culimmadu leehin markay xadiidkaa sharxayeen rasuulku muusa dhihin fa ya'khuduu kula maa fii aydihim aduu dhehila waxba nuguma soo hadheen bale laakiin wuxuu yidhi bacda maa fii aydihim waxa gacmahooda ku jira mumtalakaadkooda qaybo ka miday qaadanayaan waad arteen caalam alislaami caalam alislami markaad juqraafiga aad akhridaan meelaha ugu ilaahay fadligiisa caalamka inta isku xidhoo dhan ee mamaraadkaa ee badaha isku xidhoo dhan ee maaratay laskaga goosho dhan caalam islamiga iskale hal mid ay ka intifaacsadaan mar dhinaca dad u kacda kanaalka saways waa masaari wey madyaku jabal daarikada triadiya sbain iyo maada maxamud alatlasi kuwa isku xidha ee morocco meeshooda waxaa weyan waa dad muslimiina iskale baabulmandab iyo xaggaa deed u iyo khaliij alcadan hurmus haddaad aaddi iyo meesha marka iyo halkaas waxaa weeyaan waa dhulkan waa cumaan iyo halkaas meel kasta oo caalamka laisku xidhmo muslimiin baa iskale lakiin ma intifaacsadaan ayagu waxa khayraad ilahay dhulkooda u dhigay oo ku duugan ama dahab ah ama batrool ah ama harwa xayawaaniya ama dhirta ah waxaa weyaan ma malayn haddana dadka ugu faqiirsan way maanta waxaa iska daldalan badaha ay leeyihin waxaa iska daldalanhaya ajnabi gaalaa daldalanhaya qaadanayaan fa ya'khuduu bacda maa arrintaana maxay noqotay waa cuqubadii ka ratimatay dembiga ay galeen oo cahdiga ilahay cahdiga rasuulka ay buriyeen waxaa weyaan waad arteen badihii soomaaliya iyo hayrkoodba isku soo uruuri waxaa weyaan ummad kalaa iska intifacsatay caalamiislami o dhan waa saas somalia qudhama caalam islami o dhan waxaa weeyaan giddi dhammaan waxaa wada kontaroola dhammaan badaha aan sheegayoo dhan meelaha mamaraadka o dhan waxaa wada fadhiya caddaan baa fadhi caddaan baa wada hadda kenya soo kenya ma dekada mambaase ee eh, sideed wadan baan u malaynaya ayay dekad u tahay halka kontaroolka rasmiga niman caddaana fadhiya oo maraakibta ragga kala haga ee waxeeya waa niman caddaana wey looma ogolo nin afrikaana niman caddaana fadhiya meeshaas meel kasta aad tagtay waa tagtaas wey marka waa cadowgaasa yimid fa yaakudu bacda maa fii aydiim maxaa yeele cahdiga ilahay cahdiga rasuulka laga baxay sharciga islaamka xukmisa laga tegey mucaamaladii baa ribadii maarata la banays wixii oo dhan baa batay idan marka waxaa dhacay marka arrintaas qodobka ugu dambeeye macaasida shanaad wuxuu rasuulka alayh salaatu wasalaam wamaa maarata walam yaxkumuu maarata bikitaab illahi wa sunati rasuuli riwaayadda kalena waxay ahayd wamaa xaakamuu bihayri maa anzala allah ilaahay wuxuu soo dejiyey waxaan ahayn haddee isku xukumaan ama iskuma xukumaan ilaa hadduu isku xukumaan waxaan ilaahay u soo dejin oo kale wadci ay qaataan ilaa alla subxaana wa tacala fashaa fiihim alfaqru riwaayada faqrigaa ku faaf faqri baa lagu sallidi riwaayadda kalena waxay ilaa jacala allaahu basahum baynahum dhexdooda ilahay cadaawad dhigaya basi baa dhexdooda dhigaya ilahay dhigaya markay sharciga islaamka xukunkiisa ay ka tagaan walam taxkum a'imatum bikitaab illahi wa sunati rasuulih haddii a'immadoodu ay ka tagaan xukunkii alle iyo sharciga islaamkii iyo xukunkiisa ay ka tagaan ilaahay wuxuu ku sallidaya jacala allahu basahum baynahum dhexdooda ilahay basi dhigaya cadaawad shacab shacabka kale heshiis laamaya ma jiro dowlad dowladda kale heshiis laamale idan basi baa dhexdooda dhiga shucuubtii waxaa laisku diray shacabkii iyo madaxweyneba cadaawad dhexdooda la dhig oo shacabkiina ma jeclo ninka aakimka xaakimkiina shacabka ma jeclaan ayaga baa laisku diray shacabkii dhexdiisii baa laisku diray shucuubtii oo dhan baa isnic jacala allaahu basahum baynahum allah subxaana wa tacaala dhexdooda dhigaya basiga iyo dhibaatada dhigaya idan shantaa macaasi buu rasuulku saxaabadiis wuxuu ku yidhi kuma dhacdaan ilaa haddaad ku dhacdaan intaasoo cuqbada in ku dhacayso maanta markaad shantaa arrimood meel kale iska daaya soomaaliya u bandhigta hantii miyayna ku dabaqmayn maanta zinadii baa faaftay mucaamaladii baa la khalday maaragtay waxaa la zakadii baa la diiday waxaa way cahdiga ilahay baa la buriyey oo sharci islaamka laga tegey xukunkii baa maaragtay meel kale loo tiri intiiba waxaa weeyaan shantuba haddaa soomaaliya ku dabaqday shantuba waa wax jira wey maanta idan shantii cuquba way jiraan waxaa batay amraaddii baa badatay geeridii baa fara badatay maxaa abaarihii baa batay xukunkiiba haddaad mid mid kasii liitaa dadka xaakim u noqon haya cadowgii baa laisku salliday oo gaalo ah intuba waxaa weya maanta way jirtaa idan mujtamiciina hadduu fasaadka uu sameeyo macaasidaas ayagana markaa saasay u saamaynaysa shantuba waxaa weeyaan waa arrimaas waana wax jira wey maanta idan ikhwati fillahi xadiidkaasna wuxuu na tusayaa mujtamacu hadduu fasaadkaas dhexdiisa uu ku faafo ina ayadna cuqubada ay ku dhacayso inay cuqubada ay ku dhacayso idan cinwaankii ahaa almacaasi waaharuha asayi cala alfardi wاlmujtamac waxaana isleehay si toosay axaadiitaas ay u taabanaysaa maxaa looga bixi karaa in ilahay loo noqdaa looga bixi karaa wujuudka hadda halka aad joogtaan ee south africa aad joogtaan iyo ka hayrkiinba yurub iyo reer galbeedka jiraan waxaa loo soo qaxay ee halkaa ina keenay macaasi la gala bay ahayd macaasi la galo ilaa yowmina haada aan laga soo weli aan laga soo maarata aan laga noqonin marxalada maanta la marhayo soomaaliya waxaa weya ninkaas wuu ka dharagsan yahay qof qof kale oga sheekeen ma jirto caalamku qariyou noqday waxaa weeyaan telefoonnaha iyo webseedyaasha iyo wax wax lagu qorhayo sagaahankii amase koo iyo sagaashankii meeshii la marhay hadda dib loogu noqonaya wax kasta intii laga soo daalay reerreer waa socon weda waa laga soo tegey waa la soo waday hadda waxaa la maraya aqaalin bale iqlimiyaa la maraya iqliim gobol fulaan iyo gobol fulaan iyo hebelkaa iyo waxaasoo dhanna lisaalixi markaa Eh, maarata kufaar wey waxaasoo weligaaba gobol fulaan sheego waxaad u khidmaynaysaa ama si toosa ugu khidme ama si hayru mubaashira ugu khidme cadowun baad u khidmaynaysaa markaad leedahay gobol fulaan xagga iga dhig iyo hebelka baa intan ahaa iyo markaad leedahay waxaa weeyaan gaal baad u khidmaynaysaa baad u khidmaynaysaayo ama ogow ama ha ogaan maxaa yeele midnimad had iyo jeer baawurku wuxuu ku yimaadaa midnimu ku yimaada kulamaa midnimo la waayana kulamaa waxaa weeyaan dacfigii masaa'ibtii baa badanaysa caalamka islaamka taariikhda marka dib ugu noqotay weligood lama jabinin ilaa haddii la jabiya dhexdooda wax ka yimid umbaa lagu jabin jiray tataar iyo maquul oo meesha ugu darayda marka ku sameeyeen istisaalka isku dayeen inay maarata dowladda dhannayd ee shanta qarni kasoo soo jirtay dowladda cabaasiya dowladda cabaasiya meeqa qarni bay talinaysa yaa sheegi kara maanta midda arrintaas dowladda cabaasiya meeqa sana ay ahayd meeqa madaxweynehana soo maray haye jaaidulah qofka maanta sheega meeqa madaxweynea dowla cabaasiya soo marta meeqa qarni bayna ka meeqa qarni bayna jirta dowla cabaasiya waxaa ka horreysay dowla umawiya ka horreysay dowla umawiya mucaawiya ka bilaabmi radia allahu tacaala can afartankii mase afartan iyo kowga caamuljamaca layihahdaa buu ahaa wuxuu xasan ooga tanaasulay ilaa waxay ku ekayd boqol soddon iyo labadii bay ku ekayd dowla maarata umawiya boqol iyo soddon iyo labay ku ekayd ku baabada ninka ugu dambeeyey halkaasay ku intootay waxaana soo martay afar iyo toban madaxweynea soo martay dawla umawiye afar iyo tabactan iyo cabdullahi binu zuheyr markii lagu daro afar iyo toban madaxweynea soo martay waqtiga iisa afar iyo tobanka waa idiin tirin laha waxaa ku xigay dawla cabaasiya boqol soddon iyo saddexdii baa laga bilaabi waxayna dhacday lix boqol konton iyo lixdii bay dhacday boqol soddon iyo saddexdii laga bilaabo hijriga ilaa lix boqol konton iyo lixdii meeqa qarni wey aar waxaa weeyaan adu waa han qarni wey afar boqol iyo santi qarni sane eh, ah ay jirta dowladda intaa telinaysa ee la yidhi qoraxdu uma dhacda la dhihi waxaa weeyaan tataari maquul waxaa ku jebiyey dad islaam sheeganhaya ayaa u horseeday maaragtay maxamed ibn calqama alwasiir raafidli calayhi min allah maa yastaxiqu malcuunkii xumaaya raafidligaha ee wasiiru daakhiliya laga dhigay ninkii dowla cabaasiya madaxweynaha u ahaa daciif iska ahaa wuxuu ka dhigtay mustashaarna wuu ka dhigtay wasiiru daakhiliyana wuu kaas raafidina wuu nimankan hadda raafidadae aad suniyiinta u necab ah shiicada xunxun weliba sii jirta halkaas hoolaaka uu kala haysta markaasuu intuu u yimaado madaxweynahay wuxuu ku dhihi meelhebla nimankii jiray ama ciidankii khuraasaan joogay ama ciidankii meelhebla joogay tobanka kun mushaar looma khasnadii dowladda way baaba'day aan iska fasaxno boqol xabo on eh, maaratay xafiisaha ilaalisa ka soo reebo inta kale aan fasaxno amiirow masaasay kula taha waaya fas wuu tobanka kun buu fasix waraaq buqor wuxuu le amiirkii wuxuu idan waxaa yidhi carruuriinna u xeerta kala taga markuu saa uu ka ogaaday waraaq dir hollaaka u dir wuxuu le meeleble tobanka kunaa fadhiyey waan ka waan kala fasaxay halkaa ka soo gala soo burburi cagta kusoo dhuf cagta intuu intaa soo dhufana kusoo socdo haddana wuxuu le meel hebla nimankii fadhiyey haddana ha la fasax suu u waday u waday baqdaad ku keenay soddon iyo toddoba madaxweyne dowla cabaasiya soo martay soddon iyo toddoba madaxweynea soo martay sabca wa alaauun baa soo martay toddoba iyo maalka soddon madaxweyne dadkii sidaa ahaa waxaan oga jeeda halkaa ila kacday burburka kuma dhicin ilaa macaasida galeen meherarkay gaadheen madaxdooda markay u dambaysay iyo lahwigay galeen iyo tarafuhay galeen iyo duqyaankii waxay sameeyeen baa ilahi subxaana wa tacala ku salliday xukunka markuu xumaaday marka waxaan oga jeedaa muslimiinta cadow ma qabsanna ilaa xaggooda laga yimi maantana marka weli la joogaa weliba soomaaliya meesha ugu dambaysay labaatan iyo saddex sane ka hor meeshii lijawaada loo noqday loo noqday oo fitanku markuu caam noqdo meel kasta galo hataa ninkii cilmiga la cilmiga la waafajin maayo caaqilkii caqliga waa ladabamarinaya waa la dabamarinaya ninka taabiciga jaliilka ahaee la dhihi jiray sharcbil baa maxamed bin cabdiraxman ashcaf markuu xajaaj ku baxay oo dagaalka dhex maray macrakadii khatartahayd raggii wuxuu ahaa raacay buu ahaa taageere ashca raacay taageeray markii dambe markii la burburiyey maxamed bin cabdillah ashcad markii la burburiyeyna xajaaj uu gobadii fadhiistay oo meel kasta alqaacido oo kale ayaa ahaa yaa laga dhigay wuxuu yidhi maalin ninka tala ku yeeshay waan gawrici maalin ninkii ra'yi ka dhiibtay iyo maalin ninkii xoole ku bixiyey ha lasoo qabtuu meel kasta intuu cilaan dhigay markaas wuxuu yidhi meelheble ninka iska soo dhiibay iyo meelheble iska soo dhiiban waa la dayn inta kale laakiin waa la qaramsan buu ku yidhi sharcibila shacbi baa ka mid ah ragga yimid saaxiib kale maahan wuu jeclaayo nin caqli badanna wuu aha caalimna wuu ahaa taabic jaliil ahaa faqiih markaasuu markii loo keenay ayuu su'aalo weydiy xajaajna nin waa de daalim aad u kibir badan bu aha wuxuu yidhi sharaxbiilow caqliyarana kuumaana tuhmi jirin buu nin caaqilaan yaad ahayd cilmiyarana kuma helinoo faqiih caalimaad ahayd waxaan maxaa ku dhexgeliyey waxaan maxaa ku dhexgeliyey kelimo cajiib uu kaga jawaab wuxuu yidhi lam nakun fajara faajiriin aqwiye oo xoog badanoo durbo wixii ka taqallubo oo adiku saarana maanu noqonin walam nakun barara adqiya oo wix iska ilaaliya maan noqonin daxiyaan noqonay faajiriin xoog badanoo adi durbo ku qabsada oo kaa tuura meeshina maana noqonin niman baariyeenoo adqiya oo alla ka cabsado oo taqwadoodu ay ilaaliso oo wixii ka fogaadana maana noqonin daxiyaan ku noqonay wixii baa najiidatay dabaysha iyo fitankii baa najiidatay marka saa doonta sameybu iska cafiyey marka iska siiday waxaan oga jeedaa qofka caaqilka hataa markii fitanku yimaad caqligiisii hata macno ma yeelana la waafajin maayo cilmi baa lagu waafajinayn idan ikhwati filah waxaano dhan ad aragtayna waa macaasida iyo dunuubta aanu gallay oon weli laga soo garwaaqsanin macaamalahaadka la samaynaya hadda hadaad kenya tagtaan dadka soomaalida lacag baa la yeeshay laakiin macaamalaadkooda haddaad aragti in yaroo ilahay u naxariista mooyaane yani waad yaabaysaa meesha la marayo meesha la marhayo yaanan ku dheeraynin marka maaragtay cinwaankeenna almacaasi wa aharuha asayi cala alfardi walmujtamac intaasaan kusoo gabayn ilahi subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa biasmaai ilxusna wa sifaati alculaa inuu xaqana tuso nuguna irsaaqo xaqa raacitaankiisa allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna itibaaca waarina albaaila baail warzuqna ijtinaabah allahuma rabbana aatina fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير